الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد waxaan guda jiray risaaladii manhaju jamaacaة الاعtisaam بالkitaab والsuنة waxaynu fadhigana waa fadhigii koob iyo tobnaad baabuljihaad ayaynu ku guda jiray baabuljihaadka ayaynu ku guda jiray intaynaan baabuljihaadka u gelin waxaynu ballan qaadnay awal horeynu baab markaynu marayno manhajkii qadiimka ahaa manhajkii qadiimka ahaa inaynu insha allahu tacaala bal isaga kan iyo kii hore waxaa u dhexeeya aynu isha marino marka waynu yar duufnay laakiin haddaynu yar akhriyaynaa baabkii manhaju addacwati waالtagyiir oo manhajkii hore ku qoraa alwasaa'il waطuruq wax yaroo kooban ayaa ku yili marka waxaynu soo akhrinay baa ku yaala waxaan rabnaa inaynu muujinno inay dee sharax iyo ziyaadaad ay leedahay baabtoo dham ay leeyihiin oo la ziyaadiyey maalan waxaa alif iyo ba baa ku qora alifku wuxuu addacwa manhajuna fi اdacwati huwa manhaj اlanbiyaaءi fi اdacwati ilى اllahi wanabdأu bاdacwati ilى الtawxiidi aladi huwa xaq اllahi calى اlcabiidi wanahtamu binashri اlcaqiidaةi الصaxiixa wالtamasuk bالsunة والتحذير من الشhirك والبدع باء الحسبة ونرى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاثة ملتزمين بقواعده وضوابطه وهو أصل وهو أصل خيرية هذه الأمة وبإضاعته تكون الكوارث وتعم الفتن baabka intaasa ku tili intaana waynu sheegnay erey yaryaroo laga yaaba in maaragtay ay maarata laga la bedbedelay mooyaane lakiin sharaxa dee intaynu ka hadlayna wadaagsi baabkaas baab dheer buu ahaa jihaadku aynu hadda ku jiro erey yar baa ka qoraa aljihaadu wa huwa luqatan almashaqa wa sharcan badlu ljuhdi fii qitaali kufaari والجهاد يكون فرض كفاية بشروطه المقررة شرعا ويتعين في مواضع الأولى إذا التقى الزحفان والثانية إذا نزل الكفار ببلد من بلاد المسلمين تعين على أهل الجهاد والثالثة إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير انتنا waa sheegnay جهاadkan intaasa ku qora baabka سياسة شرعية waa ku yili ونرى أن السياسة الشرعية جزء من الشريعة التي تضمنت مصالح العباد بالمعاش والمعاد وجاءت بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح وقيام الدين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بالكتاب الهادي والحديد الناصر فإذا انفصل أحدهما عن الآخر كما تقول العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة فسد الدين والدنيا لذلك نعمر على جمعهما لقيام الدين واستقامة حياة العباد على منهج الله intaas ayaa manhajkii hore ku qoraa marka waad arkaysaa farqi weyn u dhexeeyo oo manhajkan dambe dee ziyaadaad yani maaratay xagga farqi waxaan uga jeedaa uu intani waa in yaroo koobanoo ku jirta uun marka in la sharxiyey oo la ballaadhiyey oo la waadixiyey wuxuu leeyay maarata guddidu waxay tilmaameen wanara tafriiqa bayna alwujuubi الsharciy almuطlaq wاlwujuubi cala almucayani waxaan arkaynaa bu in la kala sooco la kala duwo waajibka sharciga ee mudlaqa ah iyo waajibka qofka keli mucayanka ee qofka ku waajibaya فالوuجوب المطلq huوa كwn الشhay شhay ahaanshihiisa weeyaan waaجiba bالشharci شharci ahaan uu waaجib ah شharci ahaan شhay waajibay baa waxaa la yihahdaa alwujuub الmuطlq waxaas waa shaygaas waa waajib marka la kale weeye wa ama alwujuubu cala shayga waajibkee qofka mucayankaa ku waajibay fahuwa wujuubu hada shayi shaygaa waajibnadiisa weeyaan calaa fulaanin aw fulaanin uu ku waajibay hebel iyo hebel bay waxaas waajib ku yihiin oo min annaas ka mid ah wayakhtalifu wuu kala duwan yahay min shakhsin liaakhar markaa shaygii wujuubka cayniga ahaa mucayanka ahaa min shaksin liaakhar bay ku kala duwanaanayaan iyadoo loo ega nadaran lishuruudi waalmawaanic halkaasaa loo egaya marka taana waynu waa tafriqada mudlaqa iyo muqaydka hatayn hor usoo yartaabannay maaragtay xagga takfiirinta maynu ka hadlaynay waajibkuna waa caynka ah hadhowta marka qofka loo yimaada shaksiga ah waxaa loo egaya markaa shuruud iyo mawaanic ilaakhiriya akhirihi wanara waxaan arkaynaa ana infaada aljihaadi jihaadka fulintiisu yastawjibu ciddata umuurin jihaad in la fuliyo o la hirgeliyo wuxuu waajibsanayaa umuuro dhowra hiya asababu sharciyi almubiixu lahu horta sababtii sharciga ahayd wayna sugan tahay ee jihaadka banaynaysay washuruuط الsharciya almutaطaliba liinfaadi shuruudii sharciga ahayd ee keenaysay maxaan ku dalbaysa in la fuliyana meeshii waa inay jirtaa oo shuruuda waxaa ka mid a ah kalqudrati waintifaa'i almawaanici qudro in la heliyo awood cidda dagaalamaysaa mawaanicna waa in la waayaa allati mawaanicdaasoo tamnacu minhu yani maaragtay ka mancinaysa dee jihaadkii in la qaado tusaalu bixiyu wuxuu uhi kataratubi mafsadatin acdama min min almaslaxa waa in haddii dagaalkan la qaado far la dhaqaajiyo ay ka ratimaysaa mafsado ka weyn maslaxada ilay dagaalka maslaxa lagu gaadho waa taynu xalay soo hadallay binaa'an calaa qaacidati yataratabu alxukmu cala asababi idaa tawafara ashuruudu wantafa almawaanicu marka waxaa weya qaacidadaasi xukunku wuxuu ka ratimayaa sababtiisa weliba marka shuruudiina la helo mawaanicna la waayo bay oo xukun kastana arrintaas waa soo gelaya ama jihaad dheh ama soon dheh oo salaadeh oo zakadheh wixii waajibaad dham caynkaas hadda zakada kale hadan soo qaadano dee sababbaa sabab bay zakadu leedahay ka dhigaysa in zakadii waajibto maxay tahay sababtu waa in la helaa maxay nisaab waa in la helaa oo qofkan zakada lagu yeelanaya maalan geel shan geela buu haystaa shantii geela markay soo galeen waa nisaab soo maha waa nisaab nisaabka u haysto haddana dee shuruud baa looga baahan yahy oo maxay tahay shuruudu xawlaan xawl xawlku inu ka soo wareego oo la yidhaahdo sanad baa soo wareegay oo marka ay noqoto dee marka sanadku soo wareego shuruuddii waa la helay waana milki waana nin maarata xoolaha le xawlku waa ka soo wareegay maanicna waa in la waayaa oo maanicaas muxuu noqon karaa ninkii laba halaad baa waa lagu leeyahy ama saddex alaad demiye khalaas de mustaqraqa meeshiiba ama shantaba waa lagu leeyba waa fahamtay soo ma xun kastana waa caynka ah oo jihaadka naftiisu haddii sababtiisi la helo waxaa dhici karta fardiga kan waa shaksi aanu ku waajibin oo cajzi baa jira oo inu qofkani aanu awoodu lahayn waa qof maxaan ku dhahdaa ama nafaqadii uu ku jihaadi lama haysto ama maxaan ku dhahda laxaadkiisi baan dhamaystireen waxun baa iman karaa marka waa in maanic haddii la helo marka shuruuddii waa in la helaa sababtii waa in la helaa waxa la yhaha maxay maanicna waa in la waayaa ile waa xukun sharciya jihaadku wuxuu yihi wanara waxaan arkaynaa ana alqudrata fi اljihaadi awoodda jihaadka loo leeyahay laa tanxasiru kuma koobna fii daati اlmuslimi kaalqudrati اlbadaniyati wاlmaaliya awoodda qofkan muslimka inuu isagu qofkan shaksiga dagaalami karo oo keliya arrinta kuma xidhna ya inuu haysto inuu jirkiisu xulxaadkiisa xoog leeyahay maalkii uu haysto inuu qofkan diyaarsaya koley kuma xidhna arrintu wainamaa tatacadaahu waxay u gudbaysaa ilaa waaqici duruufi almuxiiطati bihi duruufta ku xeeran iyo awdaacda caalamiyan iyo e, mandiqada wax ka jira iyo yaa kula jira yaa kaa jira haddii wax dhacaan maxaa iman karaa somaaragti e, min almuwaafiqiina walmukhaalifiin yaa kula socda yaa kaa soo horjeeda somaaragti wa annamaa yajibu cala almutamakini waxaa ku waajibay qofkii mutamakinkan waxaan makansaday laa yajibu cala mustadcaf alcaajiz qofkii mustadcafkaa la daciifsaday aan tabarta lahayn ee ka caajisay hawsha inuu qabto waxa weeyaan de isaga waajib kumaha waxa ka awoodda la ku waajibay ka aan awoodda lahayn ee tabar ahayn waxay ku wajib kuma waajibayaan lidaasaa laajligeed buu yidhi lam yu'mar almustadcafuuna lama amrin fii makka iyo wamuhaajiruun alxabasha biljihaadi lama farin bacda tashriicihi wa fardihi cala almuslimiin markii la jideeyey oo muslimiinta lagu fardiyay kadib haddana ragga meesha jooga waxaa weeyaan ictibar bay hayaan waajibna kuwa meeshaana mustadafiin bay ku yihiin iyagaa magan ku ah meesha halkaa markaa waxaa ka soo baxaysaa dagaalku markaa kuma xidhno oo keliya waxa weeyaan waxoogaa majmuuca yaroo dagaalami kartaa madaxbad baanu ridi karnaa aag baanu ka dagaalami karnaa mee cid baanu waxu geysan karnaa arrintu saas maaha arrintu waxay ku xidhan tahay istraatiijiyada waxaa la jira waxa la yihahdo taagtiko iyo istraatiijiyo taagtikada waxa la goob dagaal ciidanka sor fadhiya goobta dagaalka xagga kuwa kusurta intay leegihiin adugu ciidankaagu intay leegyahay intaas waa qiiman yar waa maalin dagaal goob dagaaleedkan yaa kala adkaan doona waa laga yamaa inta qiimeyn lakin wax kasii fogo ka muhiibsan dowladda ama mujtamaca islaamiga meesha dekani cadowga ay rabaan inay ku duulaan amase ay la dagaalamayaan muxuu awood haystaa yuu ku xidhan yahay adiga tabartaadu maxay tahay da soomaalidu dagaalkii sabay samanki markii la galay waxyaabaha khaladaadka ku dhacay waxaa ka mid ahaa qiimayn iyo taqiim rasmi ah meesha laguma gelin iyo mustaqbal dheer madal baciid ah maxaa yaa kaa hor iman nimankan yaa garab u ah adiga yaa garab yaa gaashaan ku ah qofka isagoo muslim oo ilahay kaashanaya haddana caalamka waa la kala haystaa oo hubka iyo awoodda ninku mar haddaanu tamar hayno ama buur ah ama buur ku tirsanays anu tirahdaa waa xagga maadiga marka laga hadlayo asbaabta maadiga waa min ashariica waa min ashariica oo qofka marka maadi laga hadlayo ihahdo waxa weeyaan iimaankaaga daciifa iyo maaragtay had iyo goor tawakulkaaga liita iyo kuwa iska maaragtay mutaxamisiinta ah aan macno weyn la ku fadhiin baasaa ka odhay mogta marka waxaad u baahan tahay qiimeyn la-aan baa jirtay markaa istraatiijiyo xumaa jirtay war maxaa nimanka kan se waxay gaadhay markii dagaalkii aan gallay kuray ku jiray baan ku ahay waqtiga waxay nacday intii wixii la wadoo dhan ba waa dhamaadeen hubkii wixii ba intay dhammaadeen muddo yaroo bil ah waxba la waayay caraba halkaon macna awood badan hayso iya qudhow dusha laga haysto markii dambe zizowiya la soo ibin jiro baaburti markay dhamaatay oobki dhamaatay zizowiye iyo naloo keeno oan ciidanka lagu rarajin waxba lu lawa o dham dhamaaday wixii dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhawaad la dhisayay marka waxa weeyaan de waa sidaas markii dambena waa ti dee la isku tegey gaal oo dhan eh, nato iyo warso labada gruub ee labada xilfiya gaalada ahaa isku waafaqeen waay ninkan nimankan me joogo nimanad loo ilaashanayahay de waa ti wixi ka dhece meesha marka waa muhim maxaa yaa kula jira yaa kaa jira istraatiijiyaas inay jirto waa muhim jiddan waxyaabaha marka qaladaadka dhacaya waxaa ka mid ah dadka qaar ba marka waxay aaminsan yihiinba jihaadowa in yaroo koox oo waxoogaa yar huba haysata oo iska yar dagaalami karta haddii la helo waa geli karaa wax dhibaataa ma leh oo jihaad munfarid qof a shaksiga mujaahid ku hal shasi baa dagaalami karaa waxyaaba qaraa'ibka ka midta mugta hal shasi ba iska dagaalamay kuleeyihin oo jihaad marka waxa weeyaan eh, waxay daliishanayan faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak baa rasuulka lagu yidhi laakiin ayaddu waxay soo degtay markii tamkiinka ummadda ilaahay siiyey oo daarulhijra oo madiina la yimi oo markii hore waxaa ku hor antum qaliilu mustadcafuuna fi ardi takhaafuuna an yatakhatafakum اnnaas faawaakum waayadakum binasri soo marat markii hore mustadcafiin baa haydeen xusuustaa leeyahay tabar lahaydeen tabar aydinaan lahayn baa laydin xusuusinaya oo aad baqaysa inaydin kala dafo oo dabater ilaahay subxaana wa tacaala ta'yiid iyo awoodii xoogda siiyey oo markay tabar daraayeen maka joogeen jihaadka lama farad la yiri haddii jihaad qof fardi uu dagaalamayo iska bannaan yahay markii ma war nimanka iska raba oo nin walba gaarka gaadee war bilaalow waxaad yeeshaa meelaha jibjibsanne nimanka gaadee war jeef otori wax dhac hadday nimanka kugu yimaadaan war adugu hebelow eh, yaasirow camaar ibnu raggi war nin walowba gaadee oo nimankaa iska dhiciyo soo lama yidhaahdeen waxaasoo lama odhan waxaasoo lama odhan marka lama waajibin aayaddu marka waxaa laga hadlayaa haddii nimankan munaafiqiinta iyo waxaan ay takaasulaan oo kasar iyo wahan iyo dacfu ka muuqdo faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak adugu dadaal samee oo naftaada maxaan ku dhahdaa ku tirtisii dagaalka waxarad ilmumin baa ku mugti waxarad ilmumin ala qital adigu horta soo diyaar garow waxarad cala alqitaal muminiintana qitaala ku boori asa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila waa kaa subxana wa tacala ibnu kaiir wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu amraya addoomihiisa yaamuru اllaahu cabdahu dhe warasuulah muxamada an yubaashira alqitaala binafsih waman nakala falaa calayhi minhu waxaa la farayaa rasuulka inuu dagaalamo oo naftiisa keeno hadhow haddii idinka hadhaan dee muslimiinta ku raacayaane oo waxay ka dhigan tahay abubakar markuu lahaa asxaabu ridaha wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-aduunahu fii waqti nabiy sal ly slam laqaataltu bihim jamiican intaan waliba seefta gacanta kula dagaalamaya guri waxar hadday bixin waayaan maanti waqtiga rasuulka ay bixinayeen oo su-aashu waxay tahay markaa abubakarow ma keligaa markaa dagaalamay miya macnaheedu maxay tahay waano qaayida muslimiinta xukumaa waa dagaalamay marka dee cumar baa dee waa ka cawn aad leedahay la qanciye marka dambe cumar sheekh udhiisu ee eh, cumar la qanciyey eh, laga dhaadhicay arrintu inay saxan tahay marka taa macnaheedu waxa weeyaan taaso kale ka dhigan tahay waa dagaalamaya marka dagaalan rasuulka ilaah adow oo nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun <coughs> <coughs> markay reer baysaan ku yidhahdeen maxay ku yidhahdeen idhab anta wa rabbuku faqaatilaa ina hawnaa qaaciduun annago an iska fadhina odoo dagaalama oo de haddii jihaadka qof fardiya la ogol yahay labada nabi maa layaha o de dhaqaajiyay nimankii war nimanka kaa hadhe kaa haay de orda hawlgala ilahbaa ilah gurmadka idin keeniye markaa nabiy lahi muuse waa cawday waa cawday markaasu wuxuu leeyahy rabbi inii laa amliku ilaa nafsi wa akhi marka waxa weyaan dee nebigu labadii nebi may dagaalamin labadoodu haddii dagaal munfarid logu nebiyada laga aqbali lahaa warka cid kale warkeeda reeb marka waxa weyaan midda kale dagaalka munfaridka dadkan wax gaadaysanaya waxaan ugaarhseen ama dad baan leyna gaalaah kuwa muslimka iska badaa ah warkoodii hataa dee gaalaan laynaynaa dee waxa weeyaan asal ahaan wax saxa maaha waxa wey shay laa darara walaa diraar baa sharcigu iyo waxay ku imanaysaa dhibka ayaaba sii badanaya marka qofka muslimkii maaha inuu naftiisa markaa meelaha ku halligo oo umaddan lu gooyo oo mararka qaarkood day soo deliishaan kam min fiatin qaliilatin qalabat fiatan kaiiratan biidn illahi wallahu maca asaabiriin de waa sax laakiin fiadii meedad waa aayaadka xilliga maaragtay dee baawarku u jiray awoodda muslimiintu ay lixaadku awooddooda haystaan baa laga sheekeynay qur-aan ka warramaya qur-aankana marka la daba in la xujaysto lama xujaysto hal aayad ee aayaadka waa la jamcinayaa aayaadka waa la jamcinaya ka hor haddii inta nin la weydiiyo su-aal la yidhaahdo sheekhow naagtii saddexdii dalqadood waan furay waa iga dhammaatay intee bay cadadbaxaysaa cadadbaxeedu intee bay noqonayaa intee bay noqonaysaa markaasuu ilahay wuxu uhi walmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina alaaثata quru ma saxan tahay arintaas isku daya jawaabta haduu saa ku jawaabo ya ma ha si baan u ka dar haya mi waxaan ka hadlaya naag la furay oo naag la furay baa laga hadlaya ha ha hada isku haya taase cadadbix baa la sugayaa wuxuu yihi walmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثلاثة أشهر ثلاثة قروب ثلاثة قروب يعني كل ثلاثة قروب هاي يا intee bay cadda tirsanaysa haweeneydii buuri su-aashaayada isku jawaabay sax naagtaa la eegay wakade saasaa rabatay ha maxaad la wareegaysaa soo tuurti dee waxaa la rabaa ninkan arrintu tafsiil bay u baahantay oo naagtaad furtay haweeneydaad furtay maxay tahay aad qabtay waxaa dhici karta mid aanu is aragba loo mehershay uun muxuu noqonaya xaalkeedu cidaamada ya ayuha nabi ya ayuha aladina amanu طalaqtum nisaan ida nakaxtum uma طalaqtumuuna min qabli an tamasuhuna famaa lakum calayhin min ciddatin tactaduuna waxaa dhici karta inay ur leedahay war ur ma leedahay maxay noqonaysaa eh, ciddadeedu wulaatu axmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waxaa dhici karta inay tahay islaan sunna goysa sulugeysku muxuu yahay waxba dhalan maxay tahay ya dhigagii ba ka dhamaaday ninkaasa kaa saxanay haye <laughs> ah, iyadoo dhiigii laba waba dhil waxba dhalayne oo sulugeys dhiig baa ka go-ay dhiig haye maxay noqonaysaa taas ah, saddex shi wallahi yaysna mima macidu nisaakum ciddatuna halaata ashhurin marka dee ta waxaan kaa tusaalaynayaa fatwada haddii aad haddaad mararka qaarkood tiraahd maalan kuwan jihaadiga kule hadda maalan kam min fiatin qaliilatin alabat fiatan kaiira daadar waaya fiadu waatee iyo sayihiin iyo waxay u baantay qur-aanka marka in marka la xujaysanayo ixtijaajkiisu wuxuu kaaga rabaa inaad hareeraha ka marto nusuusta iyo adilada ya de harci min qablana rasulka waa ummadda rasulka loo sheegaya waa la buurinaya kam min fiatin qaliila imsa fi ayar iyagaba ka mid eh waxaa ka mid ah fian yar oo guulaystay beder baa ka mid oo waaa ka soo ma ahayn eh, fian yar harcu man qablna huwa harcu lana iyad qul miyay iska harcu lana weyadi haddii keenu waafaqsan yahay ya sa marka macnaa waan ka wadaa eh, masalada waxay u baahan tahay istidlaalka in la fahmaa muhim ah waxa la daliishanayo wuxuu yidhi halka kan wanaraa waxaan arkaynaa ana اtamkiina huwa an takuuna lmuslimiina daarun lahum اlkalimaة اculya tamkiinku waxaa weeye inay muslimiintu lahaadaan daar ay kelmadda saraygu leeyihin kelmadooda cirka taa kor jirto manaa kelmad xaqii uu muuqdo calanka islaamku babanayo wayatamakinuuna min ximaayatiha waاlاxtifaadi biha oo ay makansanayaan ilaalinteeda iyo xifdinteeda kama kaana الshanu fi اlmadinati bacda اlhijra sidai arrinku ahaa madiine markii la jeedo kadib marka muslimiintu inay dee saasoo kale degaan rasmi ah oo ummaddu eh, dowladnimada ka dhaato oo islaamnimo ka muuqato hadda wilaayaadka dee caalamka islaamku taariikh dheer baa duwaylaadka iska aha waana shay waaqicah lakiin qolol meesha joogta dee sharciga ogto oo noolayso diintii way isqoranaysa waa la isu iman doonaa inta kalen haddii ma waxaa dhibaataa male sharci hadduu u socdo oo hirgeliyaan marka wayn jiraa wayn meel la makansada oo ummaddu haysta wanara waxaan arkaynaa buu yihi quuda wujuub aljihaad <clears throat> jihaadku inuu dhacayo waajibnimadiisu can ilmustadcafi wاlcaajizi qofkii tamarta daraa aan awood lahayn iyo caajiska ahaa kamaa kaana shanu mustadcafiina siday shanigooda ahayn dadkii maaratay laga xooga badnaa tamarta aan haynin fii maka alcaajiziina ka caajisay can hijra wاljihaad ya wkama fi xadiiثi النهي عن قتاaل ياجوج وماجوج في آkhر الزمان oo markaa de waxa wey qolyaha mustadcafiinta ah waxaa weeyaan dee waxba maaragtay dee tamar la-aanta meeshaysa dartood dee jihaad waajib kuma hayn iyagaa meesha liito wax ka saara u baahan ya oo la raba in lasoo saar lasoo fakiyo xadiidka yajuuj maajuujna fi saxi muslimin kusoo marra xadiidkii dheeraa wey oo dee yajuuj markaa nabiy llahi ciisana wuxuu la joogaa muslimiinta uu ka mid yahay ummatu maxamed nimankaas markayagoo duulaan ama lagu soo doonaya caalamka dee markaa waa soo jiirayaan soo maarti iyagoo markaa nebiga waxaa lagu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caley inii eh, qad akhrajtu cibaada lii laa yadaani liaxadi biqitaalihim waxaan soo daayey addoommo laa yadaan yani laa taaqa qofna aanu awood u lahayn la dagaalankooda dee yaajuuj maajuuj waxaa fara badnaan cid ka badan faxariz cibaadii ila tuur addoommayga waxaad ku ururisaa agga buurta ka dhumo yaa kujiir agta marini yaa ciise yaa dadkiisow waxaad yeeshaan agga ku urura marka dee wuxuu ku tusinayaa ummaddu markaa cid kaa xoog badan oo awood u ahayn markay jirto ummaddaa la badbaadinayaa oo laga badbaadinayaa dhimashada iyo dhibaabaha iyo wax soo gaadhaya waana maqsuud sharciya dadka in dhiiggooda la badbaadiyo wanaraa waxaan arkaynaa ana alicdaada walisticdaada waajibu litaxsiil qudra calaa jihaadi alacdaa waxaan arkaynaa diyaargarowga inuu yahay waajib litaxsiil qudra si awood loo helo calaa jihaadi alacdaa cadowga in lala jihaad si loo helo iyo wadafci fitnatihim fitantooda looga laysaga riixo walaakin hada alwaajibu waajibkaasi calaa caatiqi walaati اlumuur dadka ummadda madaxda u ah ayaa xilkaasi saaran yahay nadara iyadoo la eegayo liimkaaniyaatihim wa saaxiyaatihim imkaaniyaadkay leeyihiin iyo dee inay saaxiyaad u leeyihin hawshan ay qaban karayaan oo dadka madaxu yihiin bulshada xukumaan waa waajib marka masaladu cidaadkay diyaar garowga waa shay waajiba ah. maxaa u daliila waaciddu lahum ma staactu min quwa diyaar garow baan rabaa icdaadkaas markaa wuxuu noqonayaa laba nooc buu noqonayaa icdaad iimaani ah cidaad iimaani ah iyo icdaad maadi ah icdaadka iimaaniga waxaad marka hore diin ahaan laga dhiso oo caqiidada la baro oo tawxiidka laga dhiiso oo nasriga iyo hiilku ilaahay gacantiisa inuu ku jira la baro wama nasru ilaa min cindi illaah ina allaha casiizun xakiim nasriga ilaahay baale subxana wa taala in sida qaabka nasriga loo helo ama guusha lagu helayo umadda in la baro in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi haddii ilaahay idiin heliyo yaa idinka adkaanaya qofka ilahi weyn ma cid baa ka adkaanaysa marka allahna subxaana wa tacala addoomihiisa muminiinta ah dee wuu ballan qaaday yabo in u hiliyo u ballan qaaday aye maxaa daliila ya wacd allahu aladiina aamanu camilu salaati minkum la yastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum اladii irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bishay marka istikhlaafka iyo wacdiga yabaha waa loo ballan qaaday marka dee la oofinayo shuruudii sharcigu wuxuu ku dhigay ee guusha lagu heli marka la qaato walaqad arsalnaa min qablika rusulana ilaa qowmihim fajaa'uuhum bilbayinaat faintaqamnaa min aladiina ajramuu wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin soo ma aragtid aayaadku aad bay u fara badan yihiin hiilka ilahay inuu bixiyo marka waddada xaqaa la raacan in ilaahay ummadda naska siinayo walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wa uuduu xataa ataahum nasruna walaa mubadila likalimaati ilah u nasrigiisa u yimi inaa nansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu lashhaad marka waxa weeyaan nasrigu waa in la fahmo qaacidada noocaasa oo nasrigu ku imanayo in ilaahay subxaanah watacaala diinkiisa lagu xidhnaado oo la toosnaado haddii yaboo ahaa la ballan qaaday uu takhallufana oo iyagoo muslimiin ah nasrigii la waayay maxaa meesha yaalla ya imtixaan iyo ibtilaa ah, qulub cinda waa sax macnaa waxa weeyaan shuruudii baa takhaluftay dee shuruudii shuruuddi shuruuddii nasriga iyo asbaabtii nasriga ayaa meesha ka maqan ibtilaaguna waa ku jira oo lagu imtixaano alxaqu mansuuru wamamtaxanuu falaa tacjab fahaadihi sunat raxmaani aw ibn qayim marka waa waxa weeyaan asbaabta oo laga tago ayaa waxay ka mid tahay asbaabaha jabka wamaa asaabaka min sayi'atin e eh, famin nafsik dalika biana allaha lam yakun muayiran nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yuayiruu maa bianfusihim ibn kair wuuu leeyahay yubiru can tamaami cadli wa qisih fii xukmi biannahu laa yugayiru nicmata ancamaha calaa axadi ila bisababi danbin irtakab ilaahay subxana wataala ka horreeba cadligiisa taamka ah ee xukunkiisa ilaahay nimco ma dooriyo qofka nimca uu isagoo barwaaqaysan oo diin iyo iimaan iyo toosnaan iyo istiqaamo ku jira ilaa bisababi danbin lagaa xayuumin may waxad ku jirtee nicma ila aad maxay samayso ya sabadadagta de dunuub iyo xumaanaad ku dhacdo waa aynkaa haddii xumaan lagu jirana xumaanta laga bix maaya ilaa maxay ilaa wanaaggi lala yimaado markaa sunaha ilaa sunaha kawniga waa aynkaa waa sunaha aan cidna markaa cidna aan mujaamaleyneyn oo haddii cid la mujaamaleynayo waxaa la mujaamalayn lahaa dee saxaabadii rasuulka maxaa la yidhi awlama asaabatkum musiibatun e qad asabtum mila qultum ana haada waa yom uxud ku dhacay markaasa maaa la yidhi fatuud agga rabbay ka timi qul huwa min cindi anfusikum qul huwa min cindi anfusikum idinka hawsha dee ka dambeeya waxaa muhima in la garto marka icdaadku xaggaa macnaweyn dadka laga tarbeeyay oo diinta la baraa oo cibaadaadka alla ku xidhnaanshaha ummadda ilahay lagu xidhaa mabaadidan baailka iyo waxaanay aaminsan yihiin laga jafaa oo dadku rabbigooda ku xidhnaada waa qodob qodobka labaad waxa weyaan xaggii hubka in la diyaariyo hubku waagaas yani waxyaaba hadigoo dadku ay qaldaan waxa ka mida kuwa yidhahda waa dagaalamaynaa waxyaaba qaldaya waxaa ka mid a annaga hub u haysanaa gaaladu hana kala hub badnaano laakiin hubka hubka annaga u haysanaa waxaan idiin sheegaynaa bar taarikhdan dib u eegno hubkay ku dagaalamayeen muslimkii ciidankii muslimka ee rasuulka iyo ciidanka gaalo isku bayhaayeen hubkana xaggee laga heli jiray horta hubku muxuu ahaa hubka lagu dagaalamayey seef baa ka mid ah aljanatu taxta ilaali suyuuf soo maaragta bucusu bisayfi bayna yaday saaca seefta waxay ahayd ramsiga koowaad waktiga dhex jira lagu dagaalamayay kow warma iyo rimaax waxaa la yidhaahdo wa jucila risqii taxta dili rumxi waa waranka soo maaragta waxaa ka mid a ah bahal khanjarka la yihahdo bilaawaha dee bahal intaa laga toorrido o kale ama torri ka weyn oo maaratay balaalan ya baa ka mid ahaa waa tii haysatay umu sulaym fii ghaswati xunayn waxay tii waxaan wataa khanjar aan u diyaarsaday wixii isoo dhawaada bilaawe inaan calooshu kala gooyo waxaa ka mid ahaa faaska bahalka faaska wax lagu waxyo waxaa ka mid ahaa bahal markii dambe soo wax manjaniq ay odhan jireenoo maaragtay laan cigaaladi waxay soomaalida ku tidahdaa madfaca meesha laga soo horiya dhagax baa laga tuuray meel dhagaxoo yaa lasoo tuuraya dam meel ku habsanaya waa madfaca meeshu ka yimi asalkiisu soo ma aragta aduu markii dambe maxamed faatix iyo dowla cuhmaan iyo waqtiyaashii dambe ayaa waxay soo saareen waxaa la yihahdo aslixadan cusbe astuwa albaxri ciidamada badda ciidamada gelaya maaratay oo ilaa boqol iyo labaatan doonyood oo kale bay sameeyeen markuu hadal uu samaynayo kitaabkan markuu ka sheekeynay ninka la yihahdo nadawi maada khasara alcaalam min xitaati muslimiin ayuu ka sheekeynaya inuu yani maaragtay raggu horeysay madaaficda abaalka loon jiray weliba abaalka yidhaahdaan hoobiyaha hoobiyaha raggu horeyyahan baa laleeyahay cumaaniyintu hoobiyaha raggu horeysa abaalka qorigu waxna waa mid toos u dhacaa waxaana maaragtay soo soo soo noqdaa waxaana intay baxan baan kuu soo noqon soo maaragtid marka waxa weeyaan waa waa hoobiyu waa nooca sidaas soo dhaca intu kor loo horey hoos soo noqonaya noocaas waa marka aslixada labada nooc ee hubka ah hubna difaac baa la hubna weerar baa la hubka difaacaana way haysteen ubaasha khawda ama mikfar waa koofiyadan halmadka ya la gashaday ee madaxa laga gashado oo firirka iyo hadda waxaa loo qaadanaya marka maxabadda yar waa inaad seeraarayso haddii madfa agta ku dhaco firirka soo dula madaxa inuu balfiyo oo waxyaaba aad muhima ah mogtahay soomaalidu waa dad tan yar oan waxba qaadi karayn waxay u leedeen dagaalkii samaysa lagu jiray firir baa dhameeyey oo koofiyadihii helmadka birtaabay daadiyeen gaboodiiba nimankan xabashiduna waa niman balaaye ah oo waxood la weystaan waa xidhan yihin waa aasan yihin waxooda waa asbaabaha waa qaadanayaan asbaabaha markaasaa firir iyo babiif balaq madaxu gelaya kaasaa dhameeyey firir kaasaa dhameeyey marka waxa weeyaan khawda waa koofiyadda dirica dagaalka oo isagu seefta iyo waxaa ka difaacaya waxaa la yidhaahdo mijan oo gaashaankii ah oo laysaga dhigayo maaragtay eh, seefaha iyo warmaha iyo wax lasoo tuurayo waxaasoo dhan markaa hubka ka difaaca ah iyo ka weerarka ah inta way haysteen waxay keenayeen xaggee laga keenaya ya iyagaa samaysanayeen iyagaa samaysanaya hubkooda oo gacanta ku samaysanayeen oo suuq ama suuqa maxalliga oo caadiga ah ayaa lagu gadaya wiiiba uu yaalla laga iibsanaya rasuulku eh, waa fi saxiix bukhari ku sugaa eh, kuntu qaynan waa khabaab bin arat facamiltu licaasimi waail sayfan baan u sameeyey buuri waa qisada macruf xadika bukhaariga iyagaa markaa same farsamayaqan bay ahay waxaan iyagaa samaysanaya waxay samaysanaya leebabku waa dhirta laga soo guranaya la samaysanaya waa kii xadiidku ahaa waxaan ka maqlay bu ihi cutba ibnu caamir rasuulku isagoo leh ina allaha yudkilu bisahmi اlwaaxid alaaثata nafrin aljanna waa iskii sameeyey iyo kii loo sameeyey iyo kii tuurayey waxaasoo dhan waxa way janada ku helayaan suuqa khaarijiga dabaddana waa laga yaabaa in laga keensado oo laga soo iibsado eh, heshiisyo iyo eh, waxyaaba noocaas ah inay cid ka qaataan sida rasuulku marka uu safwaan ibn umaya eh, uu ka amaahday diriciisa yoma xunayn waxaa ka mid a daacada wanafsa wix laga qanimaysto ayaa yuhub ka soo geliyey arrimahaas oo dhan maxay ku tusinayaan horta muqaarana muqaarana way jirtay labada qolo oo hadda marka la yihahdo ghaswatu beder oo kale halagaba tiro bato iyana kun sagaal boqol ilaa kun halkana saddex boqol iyo dhowr iyo toban ma hayn eh, laakiin de waa isku hub fardihii warankii hootadii wixii waxhaystaan waxaas waa isku hub waxaa xoojiyay marka xagga de malaa'ig iyo ciidamo kala oo rabigay ku xoojiyey baa nimanka markaa dee la fuqay oo ilahay dehiil uga dhigay laakiin asbaabtu ma kala fogeyn nambarku waa kala badnaa hadu doono lakin waxaa meesha yaalla in hubka la haysto aanu faariq weyn lahayn maanta maxaa loo baahan faariqa inoo dhexeeya innaga iyo dadka cadawgeena muxuu yahay maanta <coughs> culimada sasay u arkeen mufasiriinta waacidullah mastactu min quwa bal waxaad eegtaa alusi oo ruux almacaani wakhtiyadii hubka nadaafadu ay soo baxeen iyo uu ka hadlay sheekhu raggii hore laakiin soo dhawaaday wa anta taclam buu ana aramya binnibaali alyawma laa yusiibu leebab la tuuraa meel gaari maayaan maanta buui leebab la turaa maanta atari maayaan buui liannahum istacmaluu ramya bilbunduq wاlmadaafic baarudi baa lasa dha madaaficdii iyo baaruud baa laysa dhacayaa buuhi walaa yakaadu yanfacu macahumaa nablun waidaa lam yuqaabiluu bilmili cama daau lcudaar haddii aan wax muqaabila lala ian cudurkii jabka muslimiinta camimay bi umadda washtada alwabaalu wannakaal wamalaka albasiidata ahlulkufri waalaal dulka ohan gaalada qabsanaysa buui fiqiga ragga mufasiriinta ufahmayaan waa wax maantayna soo ma cagtaada ismariya lagu joojin maayo waagi hore waxaa qabsan jire hadda afkaa jua ka lagu leeyahay waa addi kale saas waa la dawjiinaya addi waa lagu balbalinaya de waa waxbay waxbay sheegtay ninka waxba haystaan nin ninkaa xoog badan horta waxaan aqaso maad maqan waxbay isku ogyihin nimankan waxbay haystaan <coughs> wuxuu yidhi faladii araahu wاlcilmu cinda allah say ii muuqata waxa weeyaan tacayunu tilka almuqaabalati calى aimati اlmuslimiin وxumaati الdiin walaa yabcadu walaa yabcudu dukhuulu mila hada الramy almadaafic fii cumi qowli tacaalى waaciduu lahum astactum min quwa marka wuxuu leeyahay waxaan arkayaa buu inay waajib tahay markaas wakti xilladii madaaficdi asbawde madaafiic markaa hubka marka u horreya madaafic ah waktikaa sheegay shek hadlayo marka inay waajib tahay cidd madfac inuu sameeyo ka samaystaan umadda islaamka eh, jamaaludiin aqasimi wuxuu dhintay kun saddex boqol iyo labiyo soddonkii hijiriyada adaa xisaabsanaya kun saddex boqol iyo soddon hijiriyada haddana waa kun afar boqol iyo afartan soo maa inta udhexaysa waad eegi kartaa <coughs> marka wuxuu leeyahay calaamatu sham baa la odhan jiray tafsiirkiisa eh, maxaa sinu tawiil markuu ayaddaa sharxinaya wa ama alyowm faqad taraka almuslimuuna alcamala bihadihi alaayati alkariima dadku maanta way ka tageen ku camal falka aayadda tan wamaaluu ila alnaciimi waataraf waxay u leexdeen buu yidhi maxay barwaaqada iyo ladnaanta faahmaluu fardan min furuudi lkifaaya waajib waajibiyadii ka midaba ah ilaawi ka tageen faasbaxat jamiicu اlumma aaimatun bitarki hada farad ummaddu dhammaanteed way ku dembaabaysaa waxa weeyaan faradka eh, oo ah hubka in la sameeyo inaha ida lam tuujad ila bitacalumi اsanac wajaba dalik lanna maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fa waajib waa waajib marka in la barto hubka barasho keliya maahe in la sameeyo oo maxaanku dhahdaa ummaddu ay samaysato hubka oo waxa gaala ah, haysato gacanteena ay soo gasho waxa weeye arrintaas waa arrinta aad iyo aad muhim jiddan u ah oo la doonayo inay dadku fahmaan waxaa kaloo waynu soo noqon doonaa bal weli hadalkooda cadowga ee dee hubkaana waxaa la mid ah tadriibka oo hubka marka la barto oo hubka la samaysto oo hubka la soo iibsado oo hubba hubka ka fiican yahay maanta gacanta lagu dhigo in dadkan lagu tababaro tababarka hubka baab wuxuu u baabaystay bukhaari baabu الtaxriidi calى الramy wa qowli اllahi tacalى waaciduu lahum astactum min quwa wa min ribaati اlkhayri turibuuna bihi cadw اllahi wacadwakum oo nebigu waa kii ku fasiray dee mogtahay alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu yani xoog waa shiishka maanta tabtin baa taaganta cabr alqaaraat baa la soo shiishaya yani shan kun oo kilomitr ya ama toban kun oo kilomitr baa lagaa soo tooganaya oo saaruq gaariya la haya yahuud waxay haystaa afar kun iyo شhan boqoloo kilomitr taqriiban afar kun iyo شhan boqoloo kilomitr waxa weeyaan masaafo ka gaadhayo maarata sawaarikhda haysta marka waxaa leeyahy sawaarikhdaas marka la eego isku celcelis waxay yidhaha saddex boqoloo tallaabo waa dhici kartaa marka taqdiir lagu sameeyo maxay yoolkii seeraarayn kartaa oo meesha ay isku celcelis ilaa saddex boqoloo tallaabo saddex boqoloo mitir inamaa dhici karta khaladku inuu galo ama intaas ugu badan lakin waa waa daqiiq waaa laga ya mesh ku dhacdo wuxuu yar ku dhaco eh, saddex boqoloo tallaabo dhici karta in amitir in mararka qaarkood khad a ah sir geli karo waa shi waa mesh wa laska baabinayo nin keliyaa lasoo toganaya baa lagu leeyahay badda inta laga soo togtay gurigiisi dakuntaanka lagaa dhigaya alaa ina quwata rami waa kaa deshiishku xoog waa kaa uu rasulku inoo sheegay salawatu wasalaamu calayh marka ummaddu inay u diyaar garowdo oo dadka ummadda madaxda u ah muslimiintu inay diyaar garoon waajibay ku tahay arrintaas rasuulku markuu shiishi ka hadlayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh qolo reer bani aslam ah oo dhugtamaya dhugta ku mogta waa shay shiishka dadku inay wada bartaan oo dhugta kala sameeyo oo la baritimo oo saas wuxuu yidhi irmuu bani ismaaciil fa ina abaahum kaana raamiyan irmuu waanaa maca bani fulaan qol hebel baan la jiraa tuura markaasa qoladii kale ka maagatay maxaa idinku dhacay oo rasuulka ilah waxay dhahdeen kayfa narmi waanta macahum adu qoladan la jiraa se waan utuuraynaa meesha annaga de waa nagaa kacay cidula baa guulaysanaysa markaas adaba tuura fa anaa macakum dhammaantiin baa nagala jiray tuura buu yidhi xadiiska bukhaari baa weriye waxaa weye marka eh, dee hubka noocaas in hubka lagu tababarto hubka in la raadiyo hubka in la sameeyo hubka in lagu tababarto eh, in dadka noocyada dagaalka iyo casriga ah iyo qaab dagaaleedka iyo eh, taktikada ciidan quality-na lasoo saaro baa ummaddu wax ku gaari karta ninkaan maanta awooddiisa muujisan oo awood wax ku dhacsan adduunka kani cidina iskuma casunto qiimaha iyo sharafta iyo madcadtinimo iyo marka muslimku hadday rabaan inay soo noolaadaan waa in la helaa umadnimadii la helaa oo midnimadii baa ka horeysa oo diintii oo loo noqdaa ka horeysa oo eh, hadafkaa ah in la fahmo <coughs> diintu waay kaa reebtay <coughs> marka muqaarano ma leh wax muqaarana isbarbardhig cadowga hubkiisa iyo muslimiintu maanta waxay haystaan wax muqaarano geli kari maayaan oo dee qudro intaaji oo aada u laxaadlo fara badanoo yaab leh bay leeyihin oo eh, dhaqaalahooda iyo hantidooda oo dhan dawlad waliba waxay ku bixinaysaa maalka ugu badan say markaa u fiican u samaysan lahay iyo tacliinta iyo aqoonta iyo wax soo saarka markaas waxay samaysteen warshado aan inaba caadi ahayn israa'iil waxay soo saartaa baa laleeyahay yahuuddu eh, qanaabilka qanaabisha la yihahdo nucleerka ay yidhaahdaan iyo kuwa eh, maaragtay qanaabil ahayd rojiniya ku yidhaahdaan iyo sawaarik sawaarik ariixa raqamtu ah, mutawasitilmada ay yidhahdaan waxa weeyaan wax caadiya maaha wax caadiya maaha marka waxa weeyaan dadku dee la kala teg mashruuca kun sagaal boqol sideed sideetankii bay sawaarikhdaa bilaabeen sawaarik la yihahdo balastic ay yidhahdaan sawaarik balastikiya oo maaragtay ka hortegaya xitaa mudaad ah wixii sawaariikhee lasoo tuuro dhan bay qabanayaanoo celinayaan ila hubka mogtahay hubna waaa waxaa lagu talagalay in hubka kale lagu difaaco hubna sidiisuu u yahay maaragtay weerar waxna waa weerar waa difaac way samaysteen aad mafaacil nawowiya waxay dhahdaan sawaarikhda afka lagu xidhayaa ugu talagaleen awaasimta muslimiinta oo in dugundaanku kaga dhigaan aad baa loo dhisay oo nimankan gaalada ah dee isku xidhan yihiin maraykan iyo kayrkiiba aad baa loo taageeraya markaase weliba waxay ku talagaleen gaaladu mar kastaba inay muslimiintu aanay soo kicin ciddii wax lagu sheego inay wuxuun samaysan kartaan haddi gudbaa baa laga dhigay de ciraaq maxaa ka dhacay labiiyo sideetankii bay ahayd markii ay eh, diyaaradihii yahuuddu meelo ay rabayeen qolyaen wax ku samaystaanoo washada yaryar iyo wax bilbil oo iska bidaaya ay samaynayeen intay maqleen habeen madow in so galmay dukuntu an ka dhigay wixiba way baabiiyeen oo maraykanku wuxuu go-aansaday inaanu eh, hub maaragtay qiimo leh oo yahuudda lagala hortegi karo aan carab laga iibin wuxuu iska maaragtay baali oo iska dhammaaday oo habsana buba ka iibinaya oo ummad cadowgeediina dhisan yahay adig adigina iyaga ad caallo utao ka iibsanayso ma iska celin karta ummadaas bal kuwan yara firfirle ummadda maarata baaba qarax kale wada daalad caqli ma lehe ummaddii ba kuwii la odhan lahaa war waxa qabsadeenoo bal adduunka ha barateenna daakhilkoodii baa jabahaadkaa lagu furay oo waxaani wax gaala qudhadu ka dambayso waan socda gaala ka dambaysa wax badan oo ka mid ah mashaariicda jihaadka lagu sheegay inta lagu furay daaqilka wadanka wadamada baaba nin wala madax kor loo qaadinaya maxaa la qabtaa marka iyo hawraad iyo balaayo waxaasna dee waxa weeyaan waa waa arrin cuquuba oo ka timi uun ummadda islaamka xaggeed ka timi hubkaas markaa waxa weeyaan diqada meesha loogu talagay kudhaceeda iyo dee wax laga sheekayn kara maaha xataa ahdaaftu waagii hore waxaa jiri jiray dee habeenkii dagaalku ma fiicnaan jirin hadda dagaalku habeen imaan weye habeen imaan waayo hubka la isticmaalayo waxa weye waa hub maxaan ku dhaha iftiin ah ifinaya shiishkuwa qofkiiba la soo gelinaya qofka lagu toganayo uu ku muuqanaya waa lagu toganaya ama dhulka o dhan ba dhaaraar baa laga dhigaya maalin baa laga dhigaya rul light iyo ay tuuraan baytay duulka u dhaarayaan baa dhagta laga saaraya waxaan dee waa lagu ifinaya doodan herkaas la gaadhay soo maragta marka waxa wey wax sahlan maaha haddii arrin akhtar weeyaan lakin waxaanu leenahay haddii ummaddu ay fadhiga ka kacdo wax badan baa lagu gaari karaa wax oo ilaahay baa adduunkan iska maamulaya hub kasta way haystaan lilahi اlamru min qablu wa min bacdu baa ilahi subxana wa tacaala am abramuu amran fa inaa mubrimuun baa ilahi subxana wa tacala marka dadku haddii ay u soo noqdaan diintooda oo allah lagu xidhmo khadku waa iska furmaya waxba wax badan oo fiican ba muslimku haysta wax badan oo macnawiyaat ah waxa ay tiknika iyo hub iyo sawaariikh iyo haystaan haddana waxa weeyaan tayama rag ma haystaan waagii caasifatu eh, saxraa dagaalkii odhan jireen ka dhacay maaragtay markii la weeraray ninkii lohan jiray ciraaq iyo marba isku yabaqdaalay baashi ah, isku waadatay diyaaradahoodii waxoodii ille wuxuu moogtahay electroni baa lagu hagaya marka waxa weya wixii wax sahma way kala yaacaysaa marka adduunka ilah baa maamulaya wax kastay haystaan iska waa haddii loo helay raggoodii dad diyaarsan oo ummad ah waxa wey waxaasoo dhan macna maayaan laakiin waynu xoojinaynaa asbaabta rasmiga ee maadiga in dadku ay ku dadaalo qaataan waa muhim jidda wuxuu leeyahay wanaraa waxaan arkaynaa annahu idaa taqaacasa ulul amri can waajib اlicdaad haddii ay ka gaabiyaan dadka maxaanku dhaha ulul amriga waajibka diyaargarowga iyo hayri min alwaajibaat faynbagii tadkiiruhum warujuucu ilaa qawaacid amri macruuf wanahy an munkar in la waaniyo oo loo noqdo qawaaciddii macruufka iyo naagaynu kaga soo hadalay wataxsiil masaalix wataqil mafaasid maxaa yeele ana aliftitaat calayhim laa yajuuzu walaa yujdi shay-an in markaa gacan dhaafo oo lala keliyoobo arrin bannaan dee maaha waxaana keeni mayso marka lajinadu hadalka ujeedaan waxaa weeyaan dee dad badan baa dowladihii oo dhisan lagaba yaabade dowladaha kale inaanay macno badan ku fadhiin waxqabad inayn u diyaarsanen marka inay wax badan qabtaan laakiin marka jabhada yeer laga dhex furo oo macnahaas oo macno badan keeni karayn oo yidhahdaan waanu eh, jihaadaynaa insha alla habeenki baynu ka hadli doonnaa khatimayna casharka baynu ka hadli doonnaa maarata insha allah bal waxyaabaa noocaasa ah. marka waxay keenayaan burbur bay keentay arrintaas tajrubana waa loo hayaa waa shayna waaqicna wey diintu markaa nadaari looga sheekayn maayo wuxuu waaqici yaallaa ee rasmiga ah iyo tajaarubta ah waa waa muhim in laga hadlo marka in inta la gaarayo ummaddii waxaan hanan lahayd in dacwadda laga shaqeeyo oo kuwan jira la ile muslimku dowladdeeda iyo madaxdeeda iyo waxood oo dhan gaalada muslim bay ugu tirsantay innagaba iskala gurguraynaa oo isliidayna ragga dee inaga liitay meesha joogjooga waxbad hala joogin inagunbaba de isku maqan waana xaq baynu u lenahay in arragga de wixii liitay in la hagaajiyo laakiin in loo baahan yahay inaan laga maaragtay la diyaariyo ummadda la diyaariyo oo dawladdii la hagaajiyo wix laga shaqayn ka laga shaqeeyo saasay wax ku iman karayaan marka taas macnahaas uje loo socdaa wanara waxaan arkaynaa ana amra aljihaadi jihaadka amarkiisu mawquulun alimaami imaamka ayaa loo wakiisho loo tala saartay waijtihaadu e, e, ila alimaami iyo waijtihaadihi aw man yaquumu maqaamah ama cidda booskii joogta wa annahu yalzamu araciya waxaa ku laazima racyaha طaacatahu fii dalika arrinta inay ku aطeecaan kama anahu yalzamhum idnuhu say laazim ugu tahay idankiisa ila an yufaaji'ahum اlcaduwu falan yatamakanu min dalik in cadow kusoo keliya mooyaan de markaa cidna isjoojin mayso markaa dee jihaadku noqdo fadcayn eh, markaa waa lala dagaalamaya oo imaam iyo waxba loo joojinay ma jihaadku qaybtiisa fadcayn ka noqdo marka wuxuu ley liqowli sal اla slam alimaamu junnat yuqaatalu min waraaئih wayutaqىa bihi imaamku waa waa gaashaan yuqaatal waa la dagaalamaya min waraa'i gadaasha ayaa laga dagaalamayaa wayutaqaa bihi isaga ayaana markaa lagu dhowrsanaya oo ummadda de isaga hagaya kamaa tadulu calay qisat salamat alakwa say kutusinayso maca khdafaan aladiina aqaaruu calaa sarxi lmadiina oo de markay soo duuleen oo xooli la dhacay geeli halihii rasuulka meesha irmaana la dhacay dee salama iyo ninka ka dabcaroode maaragtay duulaanka qaaday soo ka soo reebay meelaha maraajicdu ku ceshay wanaraa waxaan arkaynaa xurmata dimaa اlmuslimiina horta marka tan hore ee imaamku inuu isagu jihaadka loo wakiishay waa masaladee mafruuq minha inay imaamku asal ahaan dowladda islaamka ee hogaankeeda leh ee madaxda leh ayaa xilku saareen abu jacfar aطaxaawi waa kile wاlxaju wاljihaadu maadiyaani macahu اlamri min almuslimiina barihim wa faajirihim ilaa yowm alqiyaama marka manhajkaa suna waa caynka in dadka madaxda hadduu faasiqba ha ahaado mar haddii jihaadku oogaya hawshii isagu haysto in laga dambeeyo axmed ibn xambal wuxuu walgazwu maadin maca alumaraa ilaa yowmi alqiyaama eh, albaru walfaajir laa yutrak eh, ictiqaad caliy eh, ibn madini iyo rag kale salafka wax laga soo guuriyey laa yaxilu liaxadin yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir an yabiita leyla ila wacalayh imaamu baran kana aw faajira fahuwa amiir اlmuminiin wاlgazwu maca alumaraa'i maadin ilى ywmi اlqiyaama marka duulaanka in haddii goo la raaco dadka madaxda ama faasita faasiq ha ahaado ama qof toosan hawsha hadduu hayo waxaa weeyaan waa salafka hadigiisu saas u ah abu zurc araasi iyo yani ibn abi xaatim araazi labadu waxay soo guurinay markii la weydiiyey madahib ahlusuna fi usuudi wama adraka waxay dhahdeen waay way ka soo shekeeyeen adrakna alculamaa fi jamiici اlamsaari xijaaza waciraaqa washaama wayamanan fakana madhabhum hadalka waxaa ka mid ah wanara الsalaaةa wاlxaja wاljihaada maa aima maca aima radina way ku tahay dee kuwii raafidada ay ka dhigayay maxay nin god kale oo sirdaa ku jira mooyaane cid kale la jihaadka raaci kara wayujaahidu ibn rushdi wuxuu leeyahay wayujaahidu اlcaduwa wayujaahadu اlcaduwa waa lala jihaadaya maca kuli imaami barin aw faajir masaa'ilku markaa waxaad moodaa inay tahay mutafaq arrintaas qurطubi wuxuu leeyahay walaa تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم عضا من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه ما وردي كتاب كيسا مذهب الشافعي kaga hadlo والذي يلزمه imaمka waa ku laazima markuu tmar umuuroo tiriyey tashanaad wuxuu leeyahay تaxصين الثغور بالcudة الماaنعة والquوة الداaفعة يعني waa inuu dhufaysyada fankoraha cadow ka soo jabaxayo waa in halkaa la adkeeyaa oo awood waa in la dhigaa oo dalka la difaacaa yaa imaamka laga doonaya ya saas laga doonaya imaamka muwafaq ibn qudama wuxu le wa amru jihaadi mawkuulu lilimaami iyo waijtihaadi wa wayalzamu raciya waxaa ku laazimaya طaacatuhu fi ma yaraahu min dalik waxaa ka mid a ibnu taymiya wuxuu le wayarawna ahlu suna waljamac ujeedaay iqaamaة اlxaji wاljihaadi wاljumaci مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا علي عبد اللطيف بن عبد الرحمن واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيل مع كل إمام بر أو فاجر الشيخ صالح عثيمين محمد صالح بن عثيمين عليه ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام معهما كان الأمر لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس وليس أفراد الناس فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد هذا الله صورا آد بأيمضوا أدلة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم أكمدا وأكمدا ولو دريشنيا إجماع ونوع إليه أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية والأمر إلا أطيعه هؤلاء أن الله قدم بأيه waxaa ka mida bukhaari wuxuu baabaystay baabu yuqaatalu min waraa'i اlimaami wayutaqa bihi yani imaamka gadaashiisa laga dagaalamaya oo isaga maarata isaga laga laga dambaynaya wainama alimaamu junna yuqaatalu min waraa'ih xadiiskuna caynkaasu aha marka arrintu markay saa tahay ma shardi baa marka haddaba imaamku jihaadka ma shardi u yahay mise shardi uma aha shardiga sidiisa waxaa la yihahdaa maa yalzamu min cadami اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadam waati odhan jiri sida طahaarado kale shardi bay salaada u tahay marka dee hadii la waayo طahaara salaad ma jirto waaya marka waxay leeyihiin shardigu seconds waa laba nooc shardi wujuub iyo yahe shardi saxa shardi wujuub muxuu noqonayaa salaaddu hadde zawaalu salaa zawaal zawaalu waqti can kamid salaa haduu ka guuro oo qoraxdu halkaa wareegto dee shardi wujuub duhurka waa joogaa waa iska rabaa kaasina shardi wujuub la yahda shardi suxuuna waa waysada oo kale maaragtay wuduugii haddaan loo helin salaaddii salaadi ma jirto farqa udhexeeyaan wuxuu yahay shardulwujuubku waa min khiaabi اlwadci shardulwujuubku shardu sixuuna waa min khitaabi atakliif marka waxay leeyihin jihaadku labada loo kala qaado jihaadka alabka ah oo hadda halka hadalku u badan yahay asalna ah waxaa weeyaan jihaad shardi weeyaan imaamka iyo ninkii madaxda ahaa in looga dambeeyo waxa weeye arrintaas hadal ma leh wa amru jihaadi mawquul ilimaami waijtihaadihi wayalzamu raciya طaacatu waa ku lahaa muwafaq taasi waa markuu yahay jihaadku fardu kifaaya mawsuucadan mawsuucada kuweyte ay yidhaahdaan mawsuucaad fiican oo fiqi masailka fiqi aad usoo ururisa wuxuu leeyahy صaraxa الshaaficiyatu wاlxanaabilaةu biأnnahu yukrahu اlgazwu min gayri idni اlimaam yukrahda karaahadu marna taxriim ay noqotaa marna tanziih aw غayr idni اlimaami aw اlamiir almuwalى min qibalihi لأna اlgazwa calى xasabi xaali اlxaajaةi wاlimaamu aw اlamiiru acrafu bidalik ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد ولأن أمر الحرب موكول إلى الأمير وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين ولأنه إذا لم تجوز المبارزة إلا بإذنه مبارزة صباحية هبل صباحية لون جواي قوري إمامكم ينبرا فالغزو أولى ilaa an yafjaahum caduwun inuu cadow kusoo kadiya mooyaane markaa dee imaamna waa iska celiya weyaan ilaa yafjaahum caduwun yakhaafuuna tamakunahum falaa yumkinuhum alisti'daanu fayasquط اlidnu biiqtidaaءi qitaalihim wاlkhuruuji ilayhim lxusuuli اfasaad bitarkihim intidari اlamir haddii dee soo gala cadow weerar ah madu de markaa adigu iska dhiciso u qasbantay marka halasugaydr imaamkii socon mayso wadaliilu ala dalika wuxuu yihi lamaa aqaara kufaaru calaa liqaaxi nabiy markii gaaladu halihii rasuulka ay dhaceen saadafahum sanamatu bn akwac khaarija min madiina banaanka waa intuu isagoo banaanka u baxay bu arkado markaasu in dheereeyana waa ka daba cararay waa ammaanay rasuulku markaa dee idanama haysan ogow hadda ninkaas marka qaala khayru rajaalaatina salamatu ibn akwac wa aطaahu sahma faris waraasi buu siiye lakin waxay lehin jihadku haduu jihaadu dafci yahay horta shardigan jihaadka marka aynu sheegaynaa waa shard اlwujuub bay kuleyihin waa shard wujuub shard wujuub uu noqonaya shardigaasina waxaa weeyaan hadduu yahay jihaadu dafci isagu dee uma baahna idnu imaan uma baahna bay leyihin waayo dee waa waa duulaan kugu socda wuxuu ley saaxibu sidiiq khan fi rawda nadiya hadihi fariidaة min faraa'id الdiin awjabaha allahu calى cibaadi min almuslimiin min gayri taqayudi bizamani aw makan aw cadlin aw jawr marka waxa weeyaan iyadu mar la weydiiyey cabdilmuxsin cabaad saqudis wuxuu yihi aljihaadu fi sabiil اllahi laabudda an yakuuna biwujuudi اlimaami wa tawjiihi ida kaanuu ida kana الnaasu yadhabuuna ila qitaali kufaar wayadhabuuna ila gazwihim ama ida اctada calى الnaasi ida اctudiya calى الnaasi fainahum yuqaatiluuna can anfusihim sawaء kana cindahum imaamu aw lam yakun cindahum imaam mar haddii lasoo weeraro waxay u baanaysa arrintaasi in wixii la qaban karo dagaalkaas marka waa dagaal dolaari ah oad ku khasbanaanayso soo ma aragtid marka macnahaas ayuu hadda halka hadlayaa in maaragtay ila an yafjaahum yufaaji'ahum alcaduw ila an yafjaahum alcaduw falam yatabakanuu min qowlihi xadiid eh, eh, aimaam junatun yuqaatalu min waraa'i wabit hayr akhri nara waxaan arkaynaa xurmata dimaءi muslimiin muslimiinta dhiiggoodu inuu xaaraan yahay iyo amwaalihim xooloodii acraadihim wanabra'u ilى اllahi alla ayaan uga bari noqonaynaa min aistihaanati bihayin min alistihaanati eh, bishayin min dalik taxta aya ismin kaana yani waxaa weeyaan in lagu maaragtay istihaano lagu sameeyo shareecada oo dhiigga muslimiinta biismi jihaad baa muslimka dhiiggiisa lagu daadsho jihaad baan ku jiraa arrintaas ilahi baan uga bari noqonayna dad badan baa biismi jihaad dhiigga ummadda ku baaba'shay oo dad badan laynaya oo lahdina waa jihaadayna wuu sheegay tusaale ka tatarus almazcuum walidiraari almashuum tatarus almascuumka waxaa weeyaan waxaa weeyaan asalka tataruska masalada la yidhaahdo oo kuwa badan qayd ka fahamsan yihiin gaaladii la dagaalamayey ayaa muslimiin intay qabsadeen bay dagaalka xagga hore soo dhigeen saxaabadda lagu joojiye dagaalka lagu joojiye markaas aimadu waxay fatwoodeen meesha in la eegoo haddii si kale loo maarayn karo waxna la sameeyo oo eh, maaragtay aan dadka muslimiinta lagu laynin haddiise la dareemo inay qabsanayaanba dulkii oo nimankana soo wataan oo la hadi wa lagu rido muslimiintii waa lagu rido muslimiinta laynaysaa inaga daaya oo dhinac walba kaa soo gaaan kaa qaadaan maslaxada raajix waa lagu garaacay markan nimanka waa laynaya marka dib madfacaya wixii sabab la dhaca nasiibkooda markaa qabaan calafkooda ah arrintaas markaa maaha muslimiin la laayey muslimiin laayey maaha tataruska noocaas oo masala juziye ah oo dawaabideeda leh labada ciidan waa kala baxsan yihiin cadowguna meel bu ka soo jeeda muslimiintuna bay ka soo jeedaan dagaalku waa dagaal xaq ah oo bayna muslimin wal kufaar ka taagan soo ma aragti waa masalo mar kasta banaanaan marka xaaladda loo baqayo in ay noo soo jibaaxaan ee haddii aan waxba keenaynin si wax loo maaran kara inta meeshooda joogaan waa iska suur karaya wax dhibaataa baa rag waxay u daliishanayaan oo leeyihiin annagu waxaan doonayna marka la yihahdo war dadkan aad laynaysaan ee magaalooyinka iyo waxaad qalxinaysaan bal ka warrama mee ninkan meesha haysta waa gaal dawladdan waa dawlad ridda ah mar haddaan waa masala tatarusoo dee dawladu ridda mar haddaanu dilayno wixii ku dhintana yubcauuna calaa niyaatihim niyadooda qiyama lagu soo saaraya oo de haddii beri lagu soo saaro waxay sameeya ilahay ku xisaabinayo adiga maxaa lagu saray adaa dilay bal adaa dilay adigu haggaa tegi qof muslim ah oo shaarica iska maraya oo guriga iska jooga qarax intaa ku dhigtay ka siisay tatarusi agga isaga imanaya masalada noocaas o kale ah tatarus iyo waxaa weeyaan waxyaabaha daruura walidaraar mashuum daruur baa noo keentay oo waxa noocaas waxaa isku hadla waxba kama jiraan wanaraa waxaan arkaynaa ana alixtiyaaa fi umuuri dima dadaal in loo sameeyo umuurta dhiigga iyo amaarka fi gaayat lwujuub inay tahay waajibna meesheediigaad in waajib culus ay tahay in laga dadaalo dhiigga iyo xoolaka muslim waanahu idaa dakhalat ishubha haddii wixii shubha soo gashana falkafuka joogsi baa waajib una ah. liqowlihi sal alla alay slam faman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiini wa cirdihi <coughs> waman waqaca fi shubahaat في الشبهات وقع في الحرام متفق عليه والخطأ في العفو عفو لو قف يا خير وخير بدن من الخطأ في العقوبة ونرى وحن أركينا حرمة العمليات القتالية والتفجيرات العشوائية في بلاد المسلمين waxyaaban qaraxyada iyo dhalaanta ku socda qawda ummadda lagu hayo inay xaaraan yihiin iyo isqarxintan inta mina la isku xidho la yidhahda mujaahid baan ahay hebel baa shahiiday waxaas waa xaaraan fi bilaad muslimiin alati yadhabu daxiyataha ay ku tegayaan waxyeeladeeda abriyaa min musdafada bay ku dhammaanayaan iyo wayri liqowli tacaala walowlaa rijaalu muminu wanisaau muminaatun lam eh, taclamuum an tadauhum fatusiibakum minhu macaratun bikayri cilm yani waxaa laga hadlayaa dadkii mustadacafiinta maka joogay haddayna dadkaas jiri lahayn oo aydinaan ogeyninku oo ina cagta marisaan oo dabeeta dhibaato badan ka soo gaaro dadkaas jiri lahayn dagaalka waa laydin fasixi lahaa laakiin waxaa laydinkaga daayay inaad maka gashaan inaad dadkaa qarsoon ee mustadacafiinta ku dishaan meesha markaasaa jihaadkii iyo inay duulaan qaadan waxaa looga manciyey in dadka muslimiinta meesha ku dhex jirtaan safka gaalada gudihiisa ku jira ay ku dhintaan soo ma aragtid وفي الحديث وحكم متفق عليه عن عن ابن عمر أن امرأة وجهت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة duulaamadii ba waxaa laga dhehda qof dumaroo meyda dhexeeda oo gaalada xaggeeda ka soo jeeda faankara rasul lahi sal sl ankara rasuul lahi sal sl qatla nisaa'i wasibyaan laynta caruurta iyo maatada dumarka iyo carruurta in laayo ayuu manciyey wliqowli fi shani marأati maqtuula haweenaydii la deynay arrinkeeda wuxuu ka yidhi maa kaanat haadihi latuqaatil ama litaqtula riwaa ka ahayd taa in la dilo taa inay dagaalan taa in la dila may ahayn arrinteedu rawa abu daawuud waxaa weeyaan dee dadkaas gaaladii baa la ilaalinaya dumarkoodii carruurtoodii inaan la laynin wuxuun dee maaragtay ku yimaada dar oo habeenkii garaacidii la garaaciyay wuxuu ku dhintay magaaladi marka madaafiic lagu bilaabo dee ama sawaarikhda la dhacayo duulaanka la gelayay markaa dee waa tabac laakiin asal ahaan toos loo laayo ilmihii yaraa duqi gawey aan markaa dee talinaynin kii sawmacada iyo raahibka meelisa iska fadhi iska wardeeyey somaali waxaasoo dhan laayo sax maaha oo haddii kuwaa la diiday muslimkan la laynaya ba adiga xagg iska war may soconaysaa muslim baan isku qarxinaya markaas mujaahid baana laakiin naagu hadday dagaalamayaan ciidamada gaalada dee danagaa ka buuxaa korneyle iyo janaarale meelo dumada uma kala socnaa ka ka waran waa la diilaya beer calash ka sarbaasha shaydaamada waa la dilaya naagta gaalada ee soo duulaan ku jirta ama hogaaminaysa marka waxa weyaan masalada tani masale bannaan maaha culimaduna dadku waxay daliishaday marka qaabka ka odhanayaan ninkani qofkani jihaad buu ku jiraa jihaadkaa ku jiro niyadiisaa wanaagsan inama acmaalu biniyaat ayaa loo jeedaa mar haddii niya iswacan tahay isagu haba dhinte eh waxaa weeye dee niyada wacan buu maarata ku ajran qaaday sax maha niyo wanaagsan kama filna alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid adigana waxaad gelaysaa algaayatu tubarir alwasiila oo mikyafili imaamaadiisaad qaadanaysa marka gaayaduna waa sax yool wacan weeye waddada loo marayan waa sharci marka waa in camalku yahay ikhlaas sharcigana waafaqsan yahay man camila camalan laysa cala amruna fahuwa raddu oo waxa weeyaan maalan dee ninkan horteed dhigtay marka uu isku xidho baasha waxa wax dilayaa xubnihiisii oo miinaysanoo wax ku xidhan yihiin baa wax sii dildiday jirkiisa isagoo dhintay mar hore isagoo kala go-ba isagaa hor dhintay markaa ninkan naftiisii buu dilay arrintaasna aimadu way diidan yihiin sheekh cabdilcaziz bin baaz maxamed bin saale cuthaymiin cabdilcaziz al sheekh saaxiibulfawsaar rag fara badan oo ahlulcilmiga ah waxaa weeyaan fataawadooda way ku tilmaamayan inay bannaanayn maxaa u daliila horta marka hore waxay leeyiin waxaan doonaynaa shahaado oo shahaadadu ma wax qofku samaysta markaa doontaad shahado qaadanaysa miya shahaada ma wax ilaahay bixiyaa mise waa gaari la raacayo te kursigaas hore kursigaa hore yaan laga qabsan maanta ana gaari goormu tagay toddobada kursiga hore anaa carbuuntii waa kursiga anaa leh lagala qaadi karo shahaadu macaynkaas saadoo waa si carbunta miya oo iha maantaan caawan shahaado qaadanaya arooddan shahaado qaadanaya masaasa ah shareecadu balaaga qur'anka in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun milu ya faqad masa alqawma qarxun watilka alayaamu nudaawilhaa bayna annaas waliyaclam allahu aladiina aamanuu wayatakhida minkum shuhadaa danta laga leeya weeyaan ilaahay inuu ogaado eh, aladiina aamanuu oo wayattakhida minkum idinka yeesho alle shuhadaa marka shahiidnimada waa shay doorasho ilaahay ah oo qofki ilaahay la maagay buu siinaya ee maaha in nin waliba leeyahy anaa maanta shahaado qaadanaya meel kale alla wuxuu leeyahy oo shahada maxaa lagu helaa gaalku inu ina allaha ishtaraa min almuuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum اljanna yuqaatiluuna fi sabiil fayaqtuluuna wayuqtaluun fayaqtuuna way laynayaan wayuqtaluna waa la laynaya marka yuktawna dad kalaa ku dilaya maa anigu isqarxinayo anaa isdilaya maa adaa isdilay adiga hadda dil waa inaa cid kala dishaa waman yuqaatil fii sabiili اlahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nuutiihi fayuqtal baa aw fasawfa nuutihi ajran cadiima markaa dee ma banaana inaad marka intaad isdisho mujaahid baan ahay waxaan janna doonaya ilaahay waa diiday nafta inay walaa anfusakum in allaha kaana bikum raxiima naftiina ha oo axaadiidta rasuulka laga qaadanaya man qatala nafsahu bixadiidatin faxadiidatu fii yadihi yatawajahu biha fii baطnihi fii naari jahannam khaalidan mukhalladan fiiha qofkii toora isgeliya beri qiyaamaha naarta gudaheeda ayuu amla isgelgelinaya qofkii sun iscabsiiyaa suntii uu ka kabanaya naarta gudaheeda qofkii meel dheer iska soo tuuraa beri qiyaamaha naarta gudaheedu meel iska soo tuurtuuraya marka xadiis saasay tilmaamaysa camaliyaadka caqliga markaad ku eegto dhibaatada ka imanaysa iyo dadka ku leeanaya muslimiinta ah iyo dhiigga khalaaqda dhammaanaysa xadi wala xaraj taa isaga sheekayn mayno inta khalqi muslima ku dhimanaysa qadaxa maxaa shahaada marka waa dembi weyn baa ka jira meesha marka la eego waxyaabaha soo gaadhaya maxaan ku dhahdaa dacfiga muslimiinta iyo moral jabka iyo nacayb dagaalba jihaad waa la soo qaadi karo meela qaarkood sababto waa suul xumeyey qofku waa la dilaya si ah, maaratay waxshilin baa u dhimanaya xooli baa ku dhamaanaya intaasoo guri oo lagu tabcay iyo intaasoo baabuur ayaa ku dhammaanaya waxaa ku dhammaanaya intaasoo ciyaal caruura maata ah intaasoo dumara ku dhamaanaysa waxaasa la odhan karaa wax markaa dee yani maarata jihaad iyo xaq ah waxa kama jiraan marka waa arrimahaasna arrimaha loo baahan yahay in dadku ay aada uga baraarugaan la iska wacyigeliyo khatartay leedahay wuxuu yidhi wanaraa waxaan arkaynaa ana man dakhala fii bilaadi اlislaam qofka dalka islaamka soo gala oo min alkufaari gaaladii ka mida ah biamaani axadi min almuslimiin qof muslim ah nabadamaanadiisa ku gala wuu shaqaynaya oo kale nin gaalagu keensaday fiis u qaaday wuu shaqaynaya laa yajuusu qatlu dilkiisu ma banaana walaa nahbu dhiciisu walaa dulmku xadgudubkiisu walaa khadfu in la dafo meel lagu bixiya lacag naga siista walaa iidaahu in la dhibaatay ma banaana waman facala dalika qofka saas sameeya faqad asaa ila islaam islaamkiinu xubeeye waakfara dimat muslimiin muslimiintana caadigoodii ayuu buriyey wain kaana fii dalika alamaan dararun cala alislaam amaangelintiisa qofka haddii dhibaato islamka ay ku sugan tahay fayunsaxu aljiha almas-uula canhu min qibali man hum ahlun lidalik jihada xilka qaaday ama qofka keenay ama sharikadda keentay baa xilkeeda lagala hadlaya oo inuu qofki dhibaatadooda ka saara meesha waddanka liblaahi maamar meesha si gaarsiiyo ciddii ehelka ku ah baa loo diraya ninkaan dhib u wadaa halaga saara wadanka fasaad buu keenay taxqiiqan lilmaslaxati wa dar'an lilmafsada si loo xaqiijiyo dantii islaam maslaxada loo xaqiijiyo wixii mafsada meesha looga saaro yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud waqaala tacaala waawfuu idaa caahadtum eh, xadiidku wuxuu ahaa dimat lmuslimiina waaxidat yascaa biha adnaahum muslimiinta dumadooda waa mid keliya oo ninkii qofkii ballan qaada ee heshiiska heshiis maaragtay u qaada waa in la ilaaliyo heshiiska oo la tixgeliyo faman akfara musliman qofka muslima dumadiisa qofkii buriya facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin ilaahay nacdashiisa iyo malaa'igta iyo dokor baa ku dhacaysa waxaa ka mid a fi xadiiثin aakhar man man qatala mucaahidan qof ballan ku jira qofkii dila lam yarax raayixat aljanna wa ina riixaha tuujadu min masiirati arbaciina caaman masaafadaas ku hel yani aad ba arrintaas khatar weyn ay u tahay oo rasuulku markii uu mahaani loo gacan dhaafay ninkay qofkay magan gelisay weliba dagaal buu ahaa yaa ummi haani yaa umma haani qad ajarnaa man ajarti wa aminaa man amanti oo wuxuu baabaystay bukhaari baabu amaani الnisaa wa jiwaarihin ونرى waxaan arkaynaa bu أن الجiهاaد والغزو فريضة فريضة ماaضية إلى يوم القيامة waa جiهاadku ilaa قyama sa soconaya وmaن لم يغزو qofkaan duulin أو يxadiث نفسه بغزو maata عalى شhucبati minha waa ku dhintay ونرى waxaan arkaynaa أن المصاaلحaةa والمهاadنة والمواadعة waa isla macne والمحاaلفة heshiisyada iyo yani heshiis iyo nabadyarow iyo waxaa lala galo kulu dalika jaa bayna muslimiin bayn kufaar muslimiinta gaaladu heshiis waa geli karaan rasuulkana la galay wacala almuslimiina korkooda waxaa ku sugan ikhtiyaaru maa yanfacuhum wayuqawiihim wayacsimu dimaa'ahum wa amwaalahum inay doortaan wixii anfacaya oo xoojinaya oo dhiigooda iyo xoolahooda ilaalinaya wanaraa waxaan arkayna annahu laysa lijamaacati dacwa jamaaco koox ducaadi an tuclina ihaad jihaad inay ilaaniso yani xaq uma laha aw tuqiima xuduud xuduud ay ogto aw taqtula mukhaalifiin ama ciddii ka soo horjeesata aw lmunshaqiina ay markaa layso arrintaas marka arrin saan maaha in koox yar ku tasarufto talada ummadda tajaarubteeda habeen dambe aynu ka hadli doono wixii ka dhacay dadkii ku ilaanshay waxay jihaad ku magacaabaan ummadda maxaa ka soo gaaray iyo say wax ahaayeen habeen dambe aynu khatimaynaa kitaabka risaalada oo insha allahu tacala aynu meelahaas yar dul taagi doonaa waynoo dhambaabayar baa inoo haray inka baabka u dambeeya lixyo tobnaad oo sabxada yar laakiin mawduuckaan insha allah ka hadli doonaa intaasaan ku dayi doona billahi tawfiiq subxanaka allahuma